على درب الجهاد مبايعين لن نبتهي لن ننحني لن نستكين نمضي على درب الجهاد مبايعين لن نبتهي لن ننحني لن نستكين نمضي على درب الجهاد مبايعين نمضي على درب الجهاد مبايعين لن نبتهي لن ننحني لن نستكين assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaliyaal kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba meel walbood joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadka iyo codkan saarta oad uga barateen idaacadeena islaamiga ee codkaan saarta waa maalinnimo sabtiya bisha hijraduna tahay sagaal iyo labaatanka bisha muxaram ee kun afar boqol iyo kow iyo afartanka kuna beegan siddeed iyo labaatanka bisha sebteembar ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa ah inagala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaladeena telegramka facebook youtubeka iyo twitterka barnaamijkeena toddobaadkan waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu alla idmo wararka dowladda islaamiga kuwoodii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan tirakoobka guud ee howlgallada dowladda islaamiga ka fulisay wilaayooyinkeeda toddobaadkan iyo dardaarankii amiirka mu'miniinta abuubakar albakdaadi alxuseiniya alqurayshiya laha dhowre ee laga soo qaatay kelimadii codka ahayd ee ciwaankeedu ahaa waqul icmaluu ee uu daawacay wargeyskanaba cadadkiisii ugu dambeeyey ee laba boqolaad qaybta ugu dambaysa barnaamijkeenana waxaan ku soo qaadan doonaa sida caadada ahayd xubintii dardaaranka barnaamijka toddobaadka iyo codkan saarta waxaa iska kaashaday mu'asasada bariga afrika iyo idaacadda codkan saarta sasaaryaasha barnaamijka waa walaalada ibnu maxamed iyo mukhtaar alxabashi daadihintuna waxaa igala qayb qaadan doona walaaladai abusayf iyo sancaani dhanka farsamaduna hadda waa macalinka لن ننحني لن نستكين نمضي على درب الجهاد مبايعين haatanna walaalayaal idinku wareejiyo walaalkan sancaani oo inoo haya wararkii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan ka dhacay wilaayooyinka dowladda islaamiga القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم mahadsanid walaal wararka ugu waaweyn ee toddobaadkan dagaalyahanada dowladda islaamiga ay ka fuliyeen wilaayaadka ugu horeyntii aynu ku bilowno wilaayada ciraaq al januub waafa kadib maalinimadii sabtida aynu soo dhaafnay taariikhduna ay ku beegneed labaatan iyo labo muxaram toddobiyo toban raafido mushrikiina oo dhimashiyo dhaawac ku noqdeen bas ay wateen oo lagu beegsaday magaalada karbaala amniyaadka khilaafada ayaa waxay qarax miino la egteen bas ay wateen raafido mushrikiina oo ku sugnaa meel u dhow jagboontii konton iyo afraad uu ku yaala halka laga galo magaalada karbaala waxaanu ku halaagsamay toban mushrik toddoba kalena oo ay ku dhaawacmeen allah iyo amaada iskale bal haatan aynu eegno wilaayada shaam ximis alle fadligiis maalinnimadii axadda taariikhduna ay ku beegnayd saddex iyo labaatanka muxaram waxaa dilal iyo dhaawacyo loo geystay shan iyo toban ka tirsan ciidanka ruushka iyo kuwa nusayriyada kadib dhabagal loo dhigay duleedka magaalada suqna askarta khilaafada ayaa waxay dhabagal u dhigeen kolonyo gawaari waday xubno ka tirsan ciidanka saliibiyiinta ruushka iyo kuwa murtadiinta nuseeriyada oo ku socdaalayeen duleedka dhanka waqooyi ee magaalada suqna waxaana halka ku dhexmaray isku harimaad la isku adeegsaday hubka fudud midka dhexe iyo midka culus waxaana dhimashiiyo dhaawac ku noqdeen ku dhawaad shan iyo toban askari shan gaari ay ku jiraan kuwa nooca foorex foorkana waa laga burburiyey waxaa sidoo kale waxyeelo laga gaarsiiyey taangii kadib markii lala helay gantaalka nooca lahago allah ayaa mahanta iskale bal aynu aagno wilaayada khurasaan alla fadligiis maalinnimadii isniinta ay ku beegneed afariyo labaatanka muxaram askarta khilaafada ayaa waxay qarax miino la egteen horjoogay ka tirsan murtadiinta taalibaan oo ku sugnaa deegaanka showjam oo ku yaal gobolka kunnaar waxaana ku halaagsamay horjoogaha mid ka mid ah ilaaladiisana uu ku dhaawacmay allah ayaa mahanta iskale aynu ku soo laaban wilaayada ciraaq dejila alla fadligiis maalinimadii talaadada taariikhdu ay ku beegneed shan iyo labaatanka muxaram askarta khilaafada ayaa waxay burburiyeen gaari ay leeyihiin murtadiinta xashjo cashaa'irka kadib markii qarax miino ay kula eegteen tuulada buunajiina ee ku taal koonfurta deegaanka makhmuur waxaanu ku dhaawacmay saddex murtad allah ayaa mahadaleh haatanna wilaayada galbeedka afrika oo fijir alle kadib maalinimadii arbacada taariikhda ku beegneed lix iyo labaatanka muxaram afar iyo toban ka tirsan ciidanka ridada nigeria ayaa lagu dilay dhabagal ay askarta khilaafada u dhigeen gobolka boorno askarta khilaafada ayaa waxay dhabagal u dhigeen gawaari ay wateen ciidanka ridada nigeria oo ku socda layeen jidka xiriiriya inta u dhexaysa degmada boobyo iyo magaalada maydhiguuri oo ku yaalaan gobolka boorno waxaana halkaa ku dhex maray isku horimaad la isku adeegsaday hubka fudud midka dhexe iyo midka culus waxaana ku halaagsamay afar iyo toban marsid qaar kalena way ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale nolosha lagu soo qabtay laba kale hub iyo rasaas kala duwan iyo gaari foorakis foorna waa laga soo qaniimeystay mujaahidiinta ayaana si nabad ugu soo laabteen goobahoodii allah iyo amaadaa leh ugu dambeyntii wilaayada bartamaha afrika waafajan alle kadib maalinnimadii khamiista ahee taariikhda ku beegneed todoba-iyo labaatanka muxaram askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidanka saliibiyiinta kongo ku leeyihiin tuulada berimaan oo ku taal deegaanka bayni waxaana halkan ku dhex maray isku horimaad la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhimashiyo dhaawac ku noqdeen tiro gaalaa inta kalena goobta ayay isaga carareen mujaahidiinta ayaana kasoo qaniimaysteen hub iyo rasaas kala duwan allah iyo mahadda iska mahadkanid walaalkaasi waxa uu ahaa walaalkan sancaani oo inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga kuwoodii ugu door karoonaa toddobaadkan haatana walaalayaal aan idinku wareejiyo walaalkeen abu sayf iyo tirikoobka guud ee howlgallada dowladda islaamiga ka fulisay wilaayooyinkeeda toddobaadkan للأعادي بالزناد منهم كل بنان ضاربا بالسيف عادي جهزوا لحدي فإني لا أبالي بالسواد من يعش لله يمضي بابلا كل العتاد في الشآمل الجنان للصعود والحنان من يعش لله يروي من دماه في السنان أرضنا صارت يبا aad iyo aad ayaan umaadsantahay walaal bal haatan kusoo dhawaada xubinta tara qoob ka khilaafada islaamka daafaa caalamka ka fudhiyeen allama hadiisa askarta dowlada islaamiga ee toddobaadkan qaaday toddobaatan iyo lix howlgal waxayna dhimasho dhaac ugu geysteen laba boqol afartan iyo saddex cado oo kale ah boqol soddon iyo saddex gaalayo mubtadiyiin ah siddeetan iyo lix raafidooyin usayriyiin ah saddex iyo toban saliibiyiin ah iyo koob iyo toban isku jira saraakiil iyo horjoogayaal waxaana la weydiisan inuu ciqaabtiisa ku fogeeyo dhanka kale ciidamada xoogaha khilaafada islaamiga ayaa gubay toddobaadkan labaatan iyo saddex boos isku jira beerooyo guryo ay leeyihiin raafidada iyo murtadiinta dhanka kale guddada qaraxyada ayaa burguriya waxyeelo gaarsiiyey toddobaadkan soddon iyo afar gawaarida dagaalka ay leeyihiin cadowga alle alla ayaa ku mahad ugu dambeyntii balaan kusoo gagabeyno saddexda wilaayada ugu howlgalka badnaa toddobaadkan alle mahadiisa kaalinta koowaad waxaa gashay wilaayada ciraaq waxaa kusoo xigay wilaayada shaam halkaas kaalinta saddexaad gashay wilaayada qurasan alla ayaa ku mahadsan mahadsanid walaalkaasi waxa uu ahaa walaalkeen abuu sayf oo inoo dulmaraya isla koobka howlgalladii guud ee dowladda islaamiga ka fulisay wilaayooyinkeeda haatanna walaalyaal kusoo dhowaada dardaarinkii amiirka mu'miniinta abubakar albakhdadi alxuseyniya alqurayshiya laha dhowre ee laga soo koobay kelimadii codka ahayd ee ciwaankeedu ahaa waqul icmalu ee uu daawacay wargeyska annaba cadadkiisa laba boqolaad في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدا وزلزليهم إنني جيش محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنا حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سنة سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنا حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سناه النار waxaad ogaataan halyeeyada khilaafada iyo gaashaanka ummadda islaamkow inay jiraan khadiyado muhiim ah iyo dhacdooyin halistooda leh hase yeeshee waxaa lagama maarmaan ah inaan mar walba dhigno khadiyadahaas labada indhood dhexdooda khadiyadahaas oo ah kuwa aanan qarsoomi karin lana ilaabi karayn waxaana kaga kaaftoomi karnaa is-xusuusin si aan u siino daryeel sare ugana bixino juhdi labalaaban khadiyadaha midda ugu horeysa ayaa ah dacwada oo la gaarsiiyo dadka dhammaan gaar ahaana caamada ahlusunna loona dhimriyo ma ahan mid idinka qarsoon jahliga indhala-aanta ah ee ku habsatay ummadda iyo cilmiga oo laga boobsaday in badan oo ka mid ah qaybaha ummadda waxaana ka dhalatay ka fogaanshaha usuusha diintooda waxaana faafay shirkiga bidcooyinka iyo khuraafaadka kuwaa oo aan allah u soo dejin wax xujo ama daliil ah waxa ayna bidcooyinkaas shirkiga noqdeen qaybo kala duwan ayna weliba xayeysiinayaan culimmada xunxun in badan oo ka mid ah dadka u nisba sheegta islaamka ayaa waxa ayba u arkeen inay yihiin bidcooyinkan diintii lala soo diray midkii ugu khayrka badnaa mursaliinta naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee waxayna ismoodayaan inay diin ku dul sugan yihiin xeelad iyo awood ma lahan cid aan allah ahayn ku ooga dadka dushooda xujada adinkoo ugu yeeraya towxiid baraxtiran iyo inay ku dhegaan kitaabka rabbigood iyo sunnada nebigooda naxariisiyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee adinkoo islamarkaana ku soconaya fahamka salafka ummaddan ee akhyaarta ahaa ku jirayna qarniyada fadliga badnaa qadiyadda labaad ayaa ah inaad aqbashaan toobadda qofkii toobadkeenaya aqbala toobadda qofkii idin yimaada inta aan gacanta lagu dhigin ka hor hana daynina ilaa uu ka barto wax ka mid ah arrinka diintiisa uuna ka ogaado waxa aan u dagaalamayno iyo hadafka seefteenna waxaadna bartaan waajibka ka saaran u gargaaridda diintiisa iyo ummaddiisa si uu u gaarsiiyo dacwada iyo manhajka xaqa ah dadka ka dambeeya inta badan qofka wax la gaarsiiya wuu ka fahmi og yahay kan maqla oo keliya hadiyadda mideeda saddexaad ayaa ah dardaaran dhammaystiran wuxuu ku wariyey abunucaym kitaabkiisa xilyada in cumar binu cabdulcasiis u dardaarmay mid ka mid ah shaqaalihiisa wuxuuna yidhi laasim oo ogow cabsida eebe xaalad walba oo aad ku sugan tahay maxaa yeelay cabsida rabbi waa diyaargarowga ugu wanaagsan iyo dhagar midda ugu xeelka dheer waana awood midda ugu xooga badan awoodaha yaysan jirin arrin ka mid ah iska ilaalinta cadowga taasoo ka horaysa ka ilaalinta naftaada iyo dadka kula jiraba dunuubta iyo macaasida rabbi maxaa yeelay dunuubta ayaan agteeda uga cabsi badanahay dadka dhagarta cadowgooda waxa aan u colaadinno cadowgeenna ugana guulaysano waa dunuubtooda haddaysan arrintaa jiri lahayn kamaba aynan guulaysteen waayo tiradeenna lama mid ahan tiradooda awoodeennana lama mid ahan awooddooda haddii dunuubta ay galaan darteedna inooga gargaarin xaggooda kagama adkaan karno awooddeenna yaysan noqonin cadaawadda aad u qabtaan qof inaad uga digtoonaan badnaataan dunuubtiina ogaadana in dushiina ay saaran tahay malaa'igta allah taasoo idin ilaalinaysa waxayna og yihiin waxa aad samaynaysaan goortaad socotaan ama aad ku sugan tihiin guryihiinna ka xishooda oo wanaajiya la jiritaankooda hana ku dhibina macaasida allah adinkoo sheeganaya waddada allah hana odhanina cadowgeenna ayaa naga shar badan lanoogama gargaarayo dusheenna haddaan doonno aanba ku dhacnay dembiyo in badan oo ka mid ah dadka ayaa lagu saliday dad kale ka shar badan dembiyadooda darteed allahna weydiista inuu idinka kaalmeeyo naftiina sida aad u weydiisanaysaan inuu idinkaga heeliyo cadowgiina arrintaa ayaana allah weydiisanaynaa innaga iyo adinkaba dhacdooyinka ugu xanuunka badan uguna daran ayaa ah cabsiyada ciidankii khilaafadu walaalihiin rag iyo dumarba u dadaala soo badbaadintooda iyo burburinta derbiyada ku dhegan korkooda waa amarkii iyo dardaarankii nebigiina naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ha ka gaabinina furashadooda haddii ay idinku adkaato inaad xargahooda xoog kaga fakisaan u fariista kuwa cadaaba ee ka midka ah sirbaarayaasha iyo mid walba dhib ugu geysta meel walba sidee buu qof muslim ah nolol ugu raaxaysanayaa iyadoo gabdhihii muslimiinta ay ku tabaalisan yihiin kaamamka kala tagsanaanta iyo xabsiyada dulliga ee hoos tagta gaalada saliibiyiinta ah iyo dabadhilifyadooda raafidada safuwiyiinta iyo diinlaawayaasha dembiilayaasha ah iyo dawaaqiida murtadiinta ah ee dhulka meel walba ka jooga waxay boogaadin u sugnaatay qofkii ogaaday xaqa kuna camal falay una degdegay ee aan ka istaagin suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu inooga digay ragga tilmaamaha xunxun iyo sharta ku sugan wuxuuna yidhi waxa ugu sharka badan ee ninka ku sifooba waxaa ugu xun bakaylnimo mog weyn iyo fulaynimo bannaanka taala labadooduba allah ka magangala ka digtoonaada ee ka faygignaada in cadowga uu idin khafaasho tusaale weyn oo kudayasho mudan waxaa idinkaga filan saxaabiga weyn caasim binu thaabit allah ka raali noqdee oo ka mid ahaa kuwii ugu kheyrka badnaa kuwii horumaray saxaabiga oo ka doortay dhimasho liidnaan iyo dulinimo adinkana noqda kuwa gadaashiisa imaaday kuwii ugu khayrka badnaa haatan waxaynu soo gaarnay qeybaha ugu dambeeya ee barnaamijkeena waxaan idinku wareejin doonaa dhanka iyo walaalkeena buusaama oo inoo sii deyn doona xubintii dardaaranka taniyo intaan barnaamij midkan oo kale ku kulmi doona toddobaadka dambe hadduu eebe idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود السجون السجون يا جنود الخلافة إخوانكم وأخواتكم جدوا في استنقاذهم ودك الأسوار المكبلة لهم فكوا العاني أمر ووصية نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا تقصروا في فدائهم إن عز عليكم كسر قيدهم بالقوة واقعدوا لجزاريهم من المحققين وقضاة التحقيق ومن آذاهم من السفلة المعتدين كل مرصد فكيف يطيب لمسلم عيش ونساء المسلمين يرزحن في مخيمات الشتات وسجون الذل تحت وطأة الصليبيين وأذنابهم من الرافضة الصفويين والملاحدة المجرمين والطواغيت المرتدين في شتى بقاع الأرض ولا يلقين ممن يزعمون ويدعون حمل قضايا الأمة سوى التبرؤ والنبز والطعن والتشويه والتحريض عليهن ألا لعنة الله على من غدت مؤسسات التنصير ودعاة الصليب أسرع منه بدارا وأجرأ نوالا حاله كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع فاثبتي واتق الله يا أمة الله يا أخت صفية وأم عمارة فوالله لن يضيعك الله ما دمت مستمسكة بالحق معتصمة به سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قد جعل الله لكل شيء قدرا فالصبر الصبر على شدة المصاب وضيق الحال والدعاء الدعاء فإنه أكمل عدة وأمضى سلاحا والله ما نسي ولن ينسى إخوانكم الثأر لكم فالزم يا أخ الدين والزم يا أمة الله ذكر الله سبحانه في كل آن وحين تسبيحا واستغفارا وتحميدا وتهليلا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب حين قال أجعل لك صلاتي كلها فقال له إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فيا جند الخلافة وأنصارها في كل مكان لقد بشرنا نبي الملحمة والمرحمة صلى الله عليه وسلم فقال لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم فهنيئا لمن علم فعمل وسارع ولم يحجم وقد حذرنا من سوء الخصال وشر ما في الرجل فقال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع فاستعيذوا بالله منهما والحذر الحذر من الاستئسار لعدوكم فلكم في الصحابي الجليل عاصم بن ثابت رضي الله عنه خير سلف الذي آثر المنية على الدنية فكونوا من بعده خير خلف اللهم فك أسر المأسورين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأحسن خلاص المسجونين بفضلك ومنك وإحسانك يا رب العالمين ردهم إلى ذويهم سالمين غانمين واحفظ عليهم دينهم وثبتهم على الحق يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحمد لله رب العالمين حيثما دارت رحانا ذل حصام اليهودي نكسر الصلبان نودي نسلاح فاذ القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحالا ذل حاخام اليهودي يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهودي